waxa weeye tasmiyatu hada alkalaam hadalkaa in lagu magacaabo inkaaran diido linicmati nicmada ilah la diidanya hadalkaa aada sababkii wax ku dhaceen aada u tiirinayso wixii dhacay iyo nicmadii lagu siiyey hadalkaasi waa diidda ilahay nicmadiisi la diiday wey macna alraabicatu masaladii afraadi waxa weeye ijtimaacu diddayn laba aan isqaban karin oo isdiidan oo laysu fi lqalbi qalbiga laysugu geeyo qalbigoo laysugu geeyo labaaan is ogoleen didaynka waxaa la yidhahdaa waa labada shay iska soo horjeeda ean isu imaan karin macna labadaan isu imaan karin isu keenayna maxay tahay ya aayaddaa sheegtay waa laba aan isu imaan karin haddana waa isu keeneen a saas wey macrifatu nicma uma inkaaruhaa waa ogol yihiin waana diidan yihiin hal shay oo golo oo haddana diidanow soo wax iska hor imaanay maa waa laba macno wada qaban karna shayga waan ogolaan ama waa diidi laakiin waanan diidanahay waana ogolaa kala daawe macna laba shay isqaban karin bay marka qalbiga isugu geeyeen hada wabillahi tawfiq wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamadin wacala alihi wasaxbi wasalam aayadda turjumada uga dhigay waxa uun isku macno dhow yihiin baabkii ka horreeyey nusuustii kusoo aroortay ay isku macndhow yihiin qowlillaahi ilaahay odhahdiisii uu baab u yahay wuu yihi falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahay ha u yeelina andaadan kuwa aada la sintaan walxaal antum idinku taclamuuna aada ogtihiin inaan ilaahay cidna la sinayn yani andaadu waa jamcu niddin nidigana waxaa la yidhaahdaa almithlu wannadiir yani shayga shayga lamataalka ahee la midka ah yaa nidi la yidhaahdaa mar kuwa ilaahay oo kale aada ka dhigtaan rabbi subxaana wa tacaala ha u yeelina wey macnaha <clears throat> macnahana waxaa laga wadaa cibaadadii ay ilaahay lahaa subxaana wa tacaala iyo asnaamtoodii makhluuqaadka qaar ka mida ah jidaysiin jireen maadaama marka wax ilaahay u gooni ahaa aada wax ka siisay siduu adigoo ilaahay garab dhigay oo la simay oo kale ayaa laga dhigay macnaha nabigu salawatullh wasalaamu aleyh xadii saxiixa ah waa ka xadiidka cabdullahi bni mascuud ayaa la weydiiyey nabiga sal lay slam ayu dembi acdam dembi kee ugu weyn baa le nabiga sal lay wasalam wuxuu yihi an tajcala lilaahi niddan wa khalaqaka ilaahay isagoo ku abuurayoo abuuristaada iyo samayntaada iyo keenitaankaaga aan cidina gacan kala geysanin oon kala qeyb qaadan haddana isagii intaasoo dhan kuu galay inaad cid kale la sinto ood wax la siiso ood wax la wadaajiso taasaa dembi la galay ugu weyn buu nabigu salawatullahi waslamu aleyh waana shirkiga wey macna falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahay ha u yeelina andaadan kuwa aad garab dhigtaan ood la sintaan macnaho kala mid dhigtaan walxaal antum idinku taclamuuna aada ogtihiin yani way ogyihiin inaan ilaahi subxaana watacaala lala sinnayn ayaga laftoodu ma qabaan yani boqolkiiba boqol ilaahi subxaana watacaala cid la siman inay jirto awoodda dhankeeda iyo maamulka xaggiisa iyo yani abuurkan adduunka la abuuray iyo inaysan cidna kula sinnayn waa ogyihiin laakiin maadaama wixii ilaahay lahaa qeyb ka midaba aada cid kala siisay waad la sintay baa meesha kuu taalla macana ilahay baad la sintay subxana watacaala sidaas weeye marka wa antum taclamuunadaasi waxay macnaha ay ka dhigan tahay idinkoo og inuu rabbigiin yahay oo idin irsaaqayo oo isagu idin abuuray oo isagu idin keenay oo isagu idin nooleeyey oo isagu idin dili doono intaa dinku u og inuu isagu keligii leeyahay haddana waxaad ku garab wadaani muxuu yahay macnaha joojiya qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fi laayati aayadda yani fi tafsiiri ilaaya aayadda markuu fasiray wuxuu yidhi alandaadu andaadda aayaddu sheegaysa huwa shirku waa wadaajin wey ilaahay oo addoommadiisa oo lala wadaajiyo oo wax laysugu daro kaasaa la yidhaahdaa oo baryadaadii iyo gawricii iyo cabsidii iyo xubbigii iyo jacaylkii iyo tala saarashadii iyo oo ilahay lala wadaajiyo subxana wa tacaala markaasuu wuxuu tilmaamay shirkigu inuu siduu dadka usoo galaayay ay si qarsoodi a ah tahay yani si aan la malaysan karayninba inuu kuu soo geli karay akfaa wuxuu ka fudud yahay wuxuu ka qarsoodi badan yahay buu shirkigu min dabiibi namli baasha la yidhaahdo quraanshada socodkeeda calaa safaatin oo dhagax sibsiba ku dul socoto sawdaa-a oo weliba madow fii dulmati alleyli habeen mugdi ana dhexdiisa socoto macnaa waxa weeye shirkigu wuxuu ka qarsoodi badan yahay yani quraanjo ama dhulcaso socota oo midabkeedu madow yahay waxayna ku dul socotaa dhagax sibsib ah aminkay socotana waa amin mugdi habeen mugdi a ah waay shanqarhna laga dareemi maayo socodkeedana la arki maayo iyo la lafaheedii oo maalinimaaban la arki karaynin sidaadan waxba uga dareemaynin saasoo kaleu shirku adoon dareemin kuusoo geli wey macna wa huwa shirkigaasi an taquula waa inaad tidhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay iyo waxayaatika noloshaada yaa fulaanu hebelow waxayaatii iyo noloshaydaan ku dhaartay macnaha waxa weeye waa inaad tidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay iyo naftayde ilaahay waa ku dhaartay iyo naftaada wa taquulu inaad tidhaahdo weeye lowlaa kulaybatu haada kan eygiisa yar hadduusan jiri lahayn la ataanaa waxaa noo imaan lahaa allusuusu tuugtu way noo soo dhici lahayen walowla albatu boolobooladii haddaysan jiri lahayn fidaari guriga dhexdiisa la ataanaa waxaa noo imaan lahaa allusuusu tuugtu way noo soo dhici lahayen saa inaad tidhahdo wey wa qowlu rajuli ninka odhahdiisa uu yidhi weye lisaaxibihi ninka saaxiibkiisa uu ku yidhaahdo maa shaaa allahu washita wuxuu ilaahay doono adna aad doonto wa qowlu rajuli ninka hadalkiisii weeye uu yidhaahdo lowla allahu wa fulaan ilaahay hadduusan jiri lahayn iyo hebel laa tajcal fiiha fulaanan fulaanka ka daaway macna laa tadxal ha yeelin fiiha dhexdeeda fulaanan fuhebel ha yeelin haadaa kaasi kulluhu dhammaantii bihi waxaa ku sugan shirkun wadaajin ilaahay wax lala wadaajiyo subxaana watacaala rawaa waxaa wariya xadiidka ibnu abi xaatim baa wariya aharkaas cabdullahi ibn cabaas laga warinayo <clears throat> macnaheedu waxa weeye yani shirkigu qaybo waaweynna waa leeyahy qaybo yaryarna waa leeyahy qaybaha yaryarna waxaan soo sheegnay yaraantiisu macnaha maaha waa dembi yar oo dembigi yaraa ee weysada iyo salaadaha iyo soonka iyo lagu dhaafi jiray ma aha waa dembi weyn bal dembiyada waaweynee kale wuu ka weyn laakiin waxaa wuu yaryahay loo leeyahay shirkiga weyn marka loo fiiriyo wuu ka yaryahay macnaha laakiin isagu lafihiisa uma yar waa dembi weyn sidaas marka yani si qarsoodi ah oo lama filaana ah oo aadan adugu macnaha waxa weye ku tala talagashanayn yaa laga yaabaa inaad shirki ugu dhacdo shirkiga waxaan u haysanaa innaga wax weyn oo meel yaallo oo dadku wada yaqaano oo ninkii ku dhacay uu kas ugu dhici yani qasad ugu dhiciyo yani wax saasoo kale aan u haysanaa laakiin waa ka fudud yahay si camal yar oo qabatay ama hadal yarood ku hadashay yaa laga yaabaa inaad shirki ku gasho macna marka wuxuu ku mitaalay cabdullahi bnu cabaas wuxuu yihi qulaanjo socota oo dhagax sibsiba ku socota oo madow amin habeennimaana socota waxba laga garan maayo gooray ku soo gashay iyo gooray ku dhaaftay iyo wax raad ah iyo wax dabagal ah, iyo wax lagu garto doona ma sidaasoo kaleetu kugu soo geli wey macna saasoo kale kugu soo geli markasaa la leeyahay macnaheedu waxa weeyaan inuu ruuxu taxadar fara badan bixiyo uu ka dadaalo wax alla wixii la yidhahdo war meesha waxbaa kasoo muuqda oo mudutuushi shirkigaa ka muuqata waa inuu ka cararo inuu ka fogaado wey macna ta waa inuu diinta barashadeeda ku dadaalo sidii uu wax u kala baran lahaa u kala ogaan lahaa iyadana waa inuu macnaha ku dadaalo suusan ugu dhicin shirkigan cibaada billah waxaa misaallo usoo qaatay marka shirkiga yani tusaalayaal bixiyey tusaalaha koowaad wuxuu yhi waa inaad tidhaahdo waxaad ku dhaartay ilaahay iyo noloshaada hebelow ama waa inuu yidhaahdo waxaan ku dhaartay ilaahay iyo noloshayda macnaha waxa weeyaan dhaartii oo ilaahay markaad ku dhaarato aada addoommadiisa qaar ka midana daba dhigto oad ku dhaarato way macne dhaartu way noo imaan doontaa insha allahu tacaala ilaahay unbaa lagu dhaartaa hadduu ruuxu ilaahay cid aan hayn ku dhaartana waa shirki waayo waa dembigii shirkiga ahaa ee weliba kii yaraa wey marka ama toos ilaahay keyrka ugu dhaaro ama ilahay intaad ku dhaarato ku daba xidh labadaba lama ogola labadaba lama ogola yacni waxa weye waa taan aabbahi waayaa iyo waa taan ka noqdaa iyo waa tii macni tana dhacdaa iyo waxyaalahaasoo dhan baa lasidiin waxaasoo dhan waa waxyaalo macnaha aan la ogoleyn waay ilaahay baa subxaana watacaala lagu dhaartaa taasi waa mid tusaalaha labaadi waxa weeye inuu ruuxu yidhaahdo wax hebel eygii haddii eygii waardiga ah hadduusan jiri lahayn agoogay xalay tuugtu way noo soo dhici lahay tuug baa xaafadda timid eygii baa ku dhadhawaaqay eygii markuu qeylqeyliyey baa lagu soo toosay tuugta cararta markaasaa waagu markuu baryeyba waxaa la yidhi aleelahay xalay tuugtaas haddayna eygaasi jiri lahayn xalay tuugtaasi waxbayna marin lahayd waa noo soo dhici lahay khatar baan galay taasina waa shirkiga qeyb ka mid u leey waa shirkigii qeyb ka mid soo hadalkeena kuma badna aada bay ugu badanta shay hebel hadduusan jirin saasaa dhaci lahay shay hebel haddaan leelin saasaa imaan lahay wahaakada waynu soo marnay marka shalaynu soo marnay darsigeenu shalaa kusoo marnayo haddii uu eydaas uun inay wax ilaalisay oo iyadu wax qabatay oo aan laga shishaynin oo awood kaleeta oo ka shaysa aysan jirin uu rumaysan yahay yani markaa shirkiga weyn bay noqonaysaa gaalnimo weyn waayo haddii uu rumaysan yahay eydani inay sabab u dahay oo dhadhawaaqada dhadhawaaqeedaasi uu sabab ahaana waa inagii soo sheegnay oo sababka dhib ma laha sababka in macnaha waxa weya sabab ahaan loo ictiqaadiyo dhib ma ay laha laakiin waa inaad u ictiqaadiso waxa kalaata ilaahay baa adeejiyey hadduusan ilaahay adeejin lahaynna waxba lama qabtay way macnaa waa inagii soo mar nabigu sal lla alay wasalam lowlaa ana lakaana fi darki اlasfal adeerkii abu aalib haddaanan anigu jiri lahayn naarta salkeedu ku jiri lahay oo geli laha macnaa lowlaa ana buu nabigu uri sal lla alay waslam waxaa la mida macnaha yani badada badada waxaa la yidhahdaa badada waa booloboolada waaye maaqanama guryaha lagu waardiystaa iyadana yani guriga haddayna joogi lahayn tuugtaa soo geli lahayd oo malaha guryaha hortoodii waxbay ku xir jireenoo markay wax aragto wax dareento yay dadhawaafi jirtay sida eygoo kale waxaa la mida iyadana ruuxa hadalkiisa uu yidhaahdo yani wuxuu ilaahay doono adiguna doonto saas wuxuu ilaahay doono adiguna aada doonto waxaa la diidan yahay inaad ilaahay iyo addoommadiisa isdaba dhigto ilaahay keligii baa wax doona isaga keligii baana awood leh addoonkan aad ku daba larhaysa ku daba ka jooji wey macana waxaa la rabaa inaad tidhaahdo hadduu ilaahay uu dooni lahaa saasaa dhici lahayd hadduusan ilaahay doonin saasaa dhici lahayd ama waa inoo imaan doontaa in hadaa la doonaya haddaad isku dabaqabanaysaba inaad tidhaahdo maa shaa allahu uma shita saas wey waxaa wuxuu ilaahay doono markaa kadibna adigu adoonto macnaa waxaa weeyaan luqada carabiga waxay leedahay ereyooyin la adeegsado oo macnahoodu kala gedisan yahay xuruufta la yidhaha xuruuf lcadfiga ee hadalka xidhiidhisa isku xidha ayaa macnahoodu kala gedisan yahay xaraf waxa weye labada shay uu isku xidhayo labada kelime uu xidhiirinayo ayaa wuxuu ku tusinayaa inaysan kala horeyn iyo kala dambeyn midna lahayn ama camalka si siman bay u wada geli karaan yani xukunka loo xidhiirinayo way ku sinlaan karaan ka dambeeyaa horeyn kara ka horeeyaa horeyn kara sida wawdo kaleeto mutlaquljamci baa loo isticmaala laakiin uma waxaa loo isticmaalaa tartiib maca weliba taraakhi ah sida ay u qoran yihiin bay ugu kala dambeeyaan weliba aad bay martaba ahaan iyo mansil ahaan ugu kala dambeeyaanoo kuma sina wax marka uma in la adeegsado haddii ilaa wa ilaaba aan saas way macna oo la yidhaahdo maa shaa allahu uma shita waa haddii carabi lagu hadlayo soomaaliga waxay noqonaysaa waxay ilaahay doono ama hadduu ilaahay doono markaa kadib la aada adugu doonto ama hebel doono markaa kadib saas way macna waxaa la mid a ah ninka hadalkiisa uu yidhahdo ama ruuxa hadalkiisa lowla allahu wa fulaan ilaahay iyo hebel haddayna jiri lahayn saas macana ilaahay iyo hebel haddayna jiri lahayn maanta halis baan geli lahaa ilaah iyo hebel iyadaasi aada ku dabaq wadaa la waxaad tidhaahdaa haddaadan daynayn lowla allaahu humma fulaan humma fulaan hebel alle hadduusan jiri lahayn markaa kadibna hebelo ilaahay sabab iiga dhigay saas way macana ictiqaadkaas farlaw hebelu ilahay sabab in shirkiga laga dhowro carabkana in wixii muuqaal shirkilahoo dhan in laga ilaaliya la la baro yani la baro inay ilaahay subxaana gaali waxa weeye inuu ilaahi subxaana watacaala ku xigo saasaa la doonaya macna oo makhluuqaadka ay ka go-aan qaala ibnu cabaas wuxuu yihi fi laayati aayadda dhexdeeda wuxuu yihi tafsiirkeeda alandaadu andaadaasi huwa shirku waaye akfaa wuxuu ka qarsoodi badan yahay shirkigaasi min damiimin min dabiibi namli quraanjada socodkeeda calaa safaatin oo ku dul socota dhagax sisiba dushi sawdaa oo madow fii dulmati leyli habeenka mugdigiisana ku dhex socda wa huwa an taquula shirkigaasina waa inaad tidhaahdo wallaahi ilaahay baa ku dhaartay iyo wa noloshaada yaa fulaana hebelow ama wallaahi ilaahay baan ku dhaartay wa xayaatii iyo noloshayda noloshaydaan ku dhaartay ama noloshaadaan ku dhaartay ama yani waataan aabbahi waaya ama waa tii laga cadaabaa wax saasoo kaleetaa waay waxaasa la diidaya macnaa wa taquulu waxaad leedahay lowlaa kulaybatu wa taquulu waa inaad tidhaahdo lowlaa kulaybatu haada kan eygiisa yar hadduusan jirin kulayba waa tasdiiru kalbin waa kulayba waa eyga yar yani eyga marka la yaraynahayaa la yidhahda lowlaa kulaybatu haada kan eygiisa yar hadduusan jiri lahayn oo xalay uusan qaylyi lahayn markii tuugtu soo dhacday la ataanaa waxaa noo imaan lahaa alususu tuugtu waa noo soo dhici lahay walowla albatu boolobooladu haddaysan jiri lahayn fi daari guriga haddaysan joogi lahaynna la ataana nusuusu tuugtaa loo imaana yani shimbiro waxaa jira guriga hortiisa yani lagu xidho halkaasay joogaan wax yaroo shanqala hadday maqlaan way dhawaaqaan marka waa waardi oo kale wa qawlu rajuli ninka hadalkiisii uu yidhi lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhi weeye maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono oo washita adiguna adoonto ilaahay iyo addoonkiisa doonidda kuma sinna wadaag ka dhaxeeyana kuma laha addoonku doonid waa leeyahay iyo mashii'a iyo iraada isaga dacfigiisa u qalan ilaahayna waa leeyahay subxaana wa tacaala mashiicada addoonkuna se ilaah bay ku xidhanta saas daraaddeed waxaa lagu diidan yahay washika wowdaasaa lagu diidan yahay wowdaa wadaajin keenta macnaha saasaa la diidan wa qowlu rajuli ninka hadalkiisi weye lowla allahu hadduusan ilaahay jiri lahayn wa fulaanun iyo hebel uu saas yidhi macnaha maxaa la doonayaa lowla allahu uma fulaan fulaankaasina waa inuu sabab u yahay sharci ah oo sharciga laga bartay in sabab uu noqdo oo waxan laga helo ama waa in tajribo lagu ogaaday laakiin fulaankaasi laftiisu hadduusan sabab sharcigan ahayn sabab tajribo lagu ogaadayna hadduusan ahayn shirki weyn buu markaa noqonay oo masalan inaad tidhaahdo ilaahay iyo awliyada ilaah awliyadiisu haddayna jiri lahayn waxaas iyo waxaasa igu dhace ah awliyadu sabab ma aha awliyadu sabab sharcigana maaha sabab xisi oo macnaha waxa weye tajribe lagu ogaadayna maaha bal sharcigu waa diiday saas daraaddeed taasi waaba ka weynaanaysaaba macna saasaa macnaha waxa weeyaan ayay culimadu sheegayaan laa tajcal ha yeelin fiiha dhexdeeda fulaanan hebel ha yeelin haadaa kaasi kulluhu dhammaantii bihi shirkun gaalnima ku sugan wa can cumara radia allahu canhu ana rasuula lahi sal ly slam cumaradaasi waxaa sax ah can ibni cumara waaye can ibni cumara hala soco yani khalad wey xadiidka cabdullahi ibni cumar baa warinaya ee cumar ma warinayo wacan ibni cumara radia allahu canhu cabdullahi ibni cumar waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal alay rasuulku qaala inuu yihi man xalafa ruuxi dhaartay bikayr illah ilaahay cid aan ahayn ruuxii ku dhaartay faqad kafara waa gaaloobay aw ashraka ilaahay buu la wadaajiyey addoommadiisa rawahu tirmidiyu tirmidi baa wariye xadiidka wa xasan buuna ka dhigay wasaxaxu lxaakimu xaakim baana saxiix ka dhigay waana sidaas xadiidku uu u sheegayo imaamu dahabi baa ku waafaqay sidoo kaleetu sheekh naasir iddiin alalbani duruqdiisa marka la isu geeyo xadiidku inuu saxiix yahay buu tilmaamaya xadiidku marka wuxuu leeyahay ninkii ilaahay cid aan ahayn ku dhaarto makhluuqaadkiisa ah ruuxaasi waa gaaloobay ama wuu la wadaajiyey gaaloobiddaa iyo shirkigaas waxaa laga wadaa shirkigii yaraa shirkigii asqarka ahaa ayaa laga wadaa oo gaaloobiduna waxa weeyaan waa kufrigii yaraa isagana kufrun duuna kufrin nicmadii ilaahay buu ku kufriyey shirkigana waxaa laga wadaa waa shirkul askarki wey macana oo dhaarta ilaahay ilaahay baa iskale subxana wa tacala maxaa yeele dhaartu ilaahay subxaana wa makhluuqaadkiisa intuu doonu ku dhaaran karaa waashamsi waduxaaha waalqamari idaa salaaha waannahaari idaa jallaaha makhluuqaadkiisa ilahay buu ku dhaaran subxana wa tacala laakiin inagu makhluuq ilahay inaan ku dhaaranno maaha ilaahay keliya toa inaan ku dhaaranno lama ogola maxaa yeelay dhaartu shayga aada ku dhaaranayso waxay keentaa weyneyn iyo qadarin xaqdhaaf in loo sameeyo weyneynta iyo qadarinta keeni karta in lagu dhaartana ilahay unbaa iskale subxaana wa watacaala saas wey makhluuq marka laguma dhaaran karay wuxuu doonim ha ahaadee hadduu ruuxu ku dhaarto marka dembi weyn buu galayo diintii buu meel kaga dhacay shirki buu ku dhacay saas wey man xalafa ruuxii dhaartay bikayr illahi ilahay cid aan ahayn ruuxii ku dhaartay faqad kafara waa gaaloobay ow ashraka waa macnaha awdaasi waa shaki baa laleeyahy macnaha raawigaa wuxuu shakiyey lafdiga xadiidka kusoo arooray ma kufri buu ahaa mise shirki buu ahaa saas shakisan rawaa waxaa wariyey xadiidka atirmidiyu baa wariyey waxasanahu xasan buuna ka dhigay wasaxaabi alxaakimu xaakim baana saxiix yeelay wa qaala wuxuu yihi ibnu mascuud cabdullaahi ibnu mascuud baa wuxuu yihi lian axlifa inaan dhaarto billaahi ilaahay inaan ku dhaarto kaadiban anoo been sheegay ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga min an axlifa inaan dhaarto inaan dhaarto bigayrihi ilaahay cid aan ahayn saadiqan oon rur sheegay manaa laba shay buu iska rabdhigaya ta koobaad waxa waaye in aad dhaarato ood ilaahay ku dhaarato beenna aada sheegayso ta labaadna waxa weeye inaad dhaarato ilaahay cid aan ahayn aada ku dhaarato runna aada sheegayso labadooda koodee halisan labaduba waa dembi ila mid dhinac bay ka saxsan tahayo midda hore ilaahay in lagu dhaarto waa ka saxsan tahay laakiin dhankay ka khaldan tahay beenta ay tahay bay ka khaldan tahay maxaa yeele ilaahay subxaana tacaala meel kaga dhac bay ku tahay adiga oo been sheegaya inaad been sheegaysana og inaad ku dhaarato waad weynayni haddana waad yarayni maxay tahay waad weyneyn oo qadarin baa kaa muuqata haddana yasid baa kaa muuqatay iyo inaad macnaha waxa weye meel kaga dhacayso marka taasi dhankaa wey ta labaad waxa weeye ku dhaarashada ilaahay cid aan ahayn aada ku dhaaratay waa dembi waa khalad runta aada sheegaysana waa ku saxsanta marka labada mas'alo mid walba dhinacna waa ka saxsan tahay dhinac waa ka khaldan tahay toodee baa macnaha daran oo dembi ahaan ku daran dembi ahaan waxaa ku daran in aada ilaahay subxaana watacaala ku dhaarato macnaa waxaan ujeedaa midda yani inaad ilaahay cid aan ahayn ku dhaarato runba sheeg haddaad rabtee yaan ka halisan oo ka weyn macna sababkuna waxa weeye addoonku markuu ilaahay ku dhaarto uu beenna sheegayo dembi unbuu galay dunuubtii waaweyneyd ka mida laakiin shirki muusan ku dhicin u fiirso maxaa yeele beentu ama dhaar haba socoto ama aysan la soconina waa uun kabiira min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn u ballamaysaa shirki ma gaadhsiisna laakiin markaad ilaahay cid aan ahayn ku dhaaratahay markiiba shirki bay ku dhacday shirki iyo dunuubta kalena waa kala weyn shirkigaasi ama kii yara ha noqdo ama kii weyna ha noqdo saas daraaddeed baa cabdullaahi waxay kutusaysaa cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu fiqigiisay kutusaysaa macnaha shirkigu ama ha yaraade ama ha weynaadee dunuubta kale lalama simi karo zina hadday tahay been hadday tahay yani dil haduu yahay laba sifa waa ka wenyahay macna lian axlifa inaan dhaarto buu billaahi ilaahay inaan ku dhaarto kaadiban a been sheegayo waa dhaarta culimmada qaar ka mida ah ay ku fasireen alyamiin alkhamuus dhaarta ruuxa dembiga dhex tiibdisa halista ah waa ilaahay oo lagu dhaarto adoo been sheegaya macna lian axlifa inaan dhaarto bilaahi ilaahay inaan ku dhaarto kaadiban anoo been sheegaya ayaa axabu ilaya xaggayga loo jecel yahay oon ka jeclahay min an axlifa inaan dhaarto bikayrihi ilaahay cid aan ahayn aan ku dhaarto saadiqan anuu run sheegaya maxaa yeelay dembi iyo shirki kala weyn ta horena waa waa dembi keliya ta dambana waa shirki iyo dembi weyn oo iswato wey macna wa can xudayfata xudayfe waxaa laga warinaya radia allahu canhu can nabiy sal lay sl nabiga waxaa laga warinaya wuxuu ka warinaya qaala inuu yihi nabigu laa taquulu ha odhanina maa shaa allahu washaaa fulaan ha odhanina maa shaa allah wuxuu ilaahay doono oo washaaa fulaanun hebelna uu doono walaakin quuluu waxaadse tidhaahdaan maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono uma kadibna ama markaa kadibna shaaa uu doono fulaanun hebel uu doono rawaha waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey bisanadin sanad buuna ku wariyey saxiixin oo saxiixa xadiidka xudayfa macnihii aan soo sheegnay buu sheegaya oo uu ka hadlayaa oo ah yacni ilaahay subxaana wa tacaala iyo addoommadiisa inaan laysku xidhin khaasatan doonitaanka iyo samaynta iyo wax bixinta iyo wax ilaalinta iyo ilaahay iyo addoommadiisa ha isku xidhin haddaad isku xidhaysana oy laga maarmaan tahay hadalkaaga inaad xidhiidhisana waa inaad kala dambaysiiso kala dambaysii oo waxaad tidhaahdaa hadduu alla doono markaa kadibna uu hebel doono saas maana markaa kadibna uu hebel doono markaa kadib inaad gelitaa la doonayo waxaa la diidaya inaad tidhaahdo ilaahay iyo hebel hadday doonaan ama ilaahay iyo hebel hadday dooni lahaayeen ama ilaahay iyo hebel hadday ikaalmayn lahaayeen ama ilaahay iyo hebel hadday wax ila qaban lahaayeen saas maana ilaahay iyo hebel baa la diidaya adgarab dhigin ilaahay addoonkiisa subxana watacaala waxaan rabaa inaad tidhaahdo ilaahay hadduu wax ila qaban lahaa markaa kadibna hebel uu ii hagarbixi lahaa hebel uu ii hagarbixi lahaa saase markaa kadib saasaa la doonaya in la adeegsado macna oo macnaha shirkigii ayaa meeshaa soo gelaya ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa oo wax lala wadaajiyo ayaa soo gelaya macna haddii intaa laysu diidayn balma fiirsada bilah caleyk addoonku qalbigiisa kama rumaysnaa ilaahay iyo addoonkiisu inay isgarab yaallaan addoonka hadalkan odhanaya ilaahay addoonkiisa inuu garab geli karo oo wax la wadaagi karo ma rumaysna laakiin waxoogaa af xumaa ku dhacday oo afkaa ka xumaaday hadalkaa ka xumaaday taasaa la diidanya haddii kaan kii nooca ahaa ee afka keliya ahaa loo diidayo edebse la leeyahy oo afkii la edbinayo la laylayo kii rumaysnaaba ilaahay cid aan ahayn ee wax qaban karto oo wax tari karto oo dheef keeni karto oo dhib la imaan karto oo ka waran marka ayadu taasi waa shirkigii weynaa iyo gaalnimadii weynayd waan soo marnay islaamka lagaga baxa midaas ah. qaala wuxu uhi nabigu sal ly slam laa taquulu ha odhanina maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono oo washaaa fulaanun hebelna uu doono walaakin quuluu waxaase tidhaahdaan maa shaa allaahu wuxuu alla doono uma markaa kadibna shaaa uu doono fulaanun hebel rawaha waxaa wariya xadiidka abu daawuud bisanadin buu ku wariyey saxiixan wa jaa waxaa yimid can ibraahim nakaci ibraahim nakaci waxaa ka arooray oo ka yimid hadalkan ibraahim nakaci waa taabiciintii nin ka a cabdullaahi ibnu mascuud ardadiisii waaye wuxuu yidhi waxaa ka arooray annahu ibraahim yakrahu inuu nici jiray acuudu billaahi wa bika hadalkaasuu necbaan jiray acuudu waxaa magan gelayaa billaahi ilaahay baan magan geli wa bika iyo adiga wayajuusu waxaa bannaan buu dhihi jiray an yaquula inuu yidhaahdo ruux billaahi ilaahay baan magan geli uma bika markaa kadib lanioo adaan magan ku ah qaala wuxuu yihi ibraahim wayaquulu wuxuu odhanayaa lowla allaahu hadduusan ilaahay jiri lahayn kaalmo ilaah uu ikaalmaya haddayna jiri lahayn uma fulaanun markaa kadibna hebel kaalmadu i kaalmay haddayna jiri lahayn waxaasaa igu dheclaabay man walaa taquulu ha odhanina lowla allahu wa fulaan ilaahay iyo hebel haddayna jiri lahayn isku xidhidaa joojiye wey man saasoo ibraahim nidhaqi odhan jiray waa salafkii marka salafkii waa raggii nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh ardadiis saxaabada raggii wax ka qaato cilmiga ka qaata wey man intaa khuraafadan iyo suufiyadan iyo inxiraafkan iyo khaladkan iyo ummadda ayna gelin jahligana dhicin oo diintu ay saasida ahayd barax la-aanta ahayd weeyaan hadallada lasoo tabinaya macna waa cahdigii salafka ridwaanulahi quruuntii nebiga u ammaanay salawatullahi wasalaamu calayh wa jaa waxaa yimi can ibraahim nakaci anahu ibraahim yakrahu inuu neclaan jiray acuudu billaahi wa bika acuudu billaahi wa waa inagii soo marnay baabu listicaada sideedaba magangeliye weydiisiga yaa magangelye la weydiistaa allah subxaana watacaala isaga keliyaa magangelye la weydiistaa laakiin waxaan soo sheegnay ruuxu wuxuu awoodi karo oo tabartiisa ku jirta ruux nool wuxuu awoodi karo haddaad tidhahda warniyahu magan baan ku ahay inabadgeliyo iga badbaadi wax saas inay banaanta dhib ma laha tii nooca ahayd oo masala waxa way cadow baa ku daba jooga nin waxoogaa awood le baad intaa u tagtaa tiri warniyo waxaan rabaa inaan magan kuu noqdo i magan geliso waa banaan tahay maadaama uu awooddiiba leeyahay waa banaan tahay sharcan maxaa la diidaya marka tii iyada ahayd markaad doonto inaad afka ku sheegto ha odhanin yaani waxaan magan gelhayaa ilaahay iyo niyaho adiga ee waxaad tidhaahdaa waxaan magan gelayaa allah si buuxda markaa kadibna dhibaadaan magan ku ahay saas hadalka saas in edabtaa loo isticmaalo ayaa la doonayaa macna wayajuusu waxaa bannaan buu yihi an yaquula inuu yidhaahdo billaahi ilaahay acuudu billaahi ilaahay baan magan gelayaa uma markaa kadibna bika niyo adaan ku magan gelaya waa magangelyadaa waxaa loo isticmaali karaa baa nidhi hadduu awoodi karo wax laga magangelayo inuu magantaa yani inuu magangelyo sameeyo uu ruuxa waxaa ka difaaco qaala wuxuu i wayaquulu wuxuu odhanayaa lowla allaahu ilaahay hadduusa jiri lahayn uma fulaan yani lowlaa macuunat llah ilaahay kaalmadiisu haddayna jiri lahayn uma fulaanun markaa kadibna hebel kaalmadiisa ilaahayna haweyneynta heerkaasa makhluuqkiisana aada siisay shirki baad gashay macna afkana shirki baad ka gashayo dhaar afkaaga soo martay ilahay unbaa iskale subxana watacaala maadaama afkaaga aad dhaar ilaahay cid aan lahayn aad ku dhaartay ay soo martayna shirki baad iyadana ku dhacday saas way macnaa alraabicatu masalada afraadi waxa weeye ana ana xalfa ana alxalfa dhe dhaarasho bikayri illaahi ilaah anahu xalifa dhe anahu xalifa haddii uu ruuxu ku dhaarto bikayri illaahi ilaahay uu ku dhaarto ana alxalfa waa ka fiican yani in laga dhigo ismi laga dhigo bikayri illaahi ilaahay keyrkii oo lagu dhaarto ama ruuxoo dhaartay oo bikayri illaahi ilaahay cid aan ku dhaartay saadiqan isagoo run sheegaya fa huwa kaas dhaarta noocaasi ee runtana lagu sheegayo ilaahayna lagu dhaartay maxaan u tiraa ilahay cid lagu dhaartay dhaartaa ilahay cid aan lagu dhaartay runtana lagu sheegayo fa huwa kaasaa akbaru ka weyn min alyamiini dhaarta alkhamuusi ee dadka dembiga dhex gelisa mukhuurisa dhaarta dembiga dhex mukhuurisa dadka waxa weye inaad ilaahay ku dhaarato adoo been sheegay alyamiin alhamuus culimadu saas yidhahda been baad sheegaysa wallaahi inaad shaygan intaad soo siiyey baad been baana sheegaysa wallaahi inaa waxaa arkay baad tihi beenna baana soo sheegaysa yamiinulhamuus baa dunuubta waaweyn bay ku jirtaa waa been iyo ilaahay ood ku dhaaratay ood been ugu dhaaratay laba dembiyoo isdul saaran taa waxaa ka weyn inaad tidhaahdo yaani waxa weeyaan ilaahay cid ku dhaaran oo qoraxda ku dhaaran oo dhulka ku dhaaran oo buuraha ku dhaaran oo awowga ku dhaaran oo sheekh hebel ku dhaaran kuwaas macnaha taasaa ka halisan oo ka weyn macna alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye alfarqu kala qaadid iyo kala saarid la kala saaro bayna alwaawi wa waumma uma iyo waawdoo la kala saaro fi lafdi ku dhawaaqida ku hadlidda markaad ku hadlayso waawda lama adeegsan karo laakiin uma in la adeegsado waxaana nidhi macnahooda kala gedisano waawdana waxay keentaa labada shay isku xidhayso oo si buuxda wixii u wada wadaaga waxay labaday wax wadaajinayso ayaa si buuxda wax u wada wadaago bal waxaaba suurtagala kay dambaysiisay inuuba kaga horeeyo kalaa suurtagal inay si siman u wadaagaanna waa suurtagal ka hadda horeeyo ee qoraalka ku horeeya inuu ka horeeyo sidan ay tartiibka u yaalo ay u kala horeeyaanna waa suurtagal oo masalan markaa tidhaahdo jaaa zaydun wa muxamadun waxaa yimid zayd iyo muxamed markaas tidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan waxaa suurtagala hal mar inay wada yimaadeen oo xukumka si siman u wadaagaan waa suurtagal waxaa kaloo ay suurtagal tahay inuu muxamedka aada dambeysiisay imaanshaha ku horreeyeen waaba suurtagal waxaa kaloo suurtagala tartiibkay u yaalleen inay ku yimaadeenoo zayd kusoo horreeyey maxamedna ka dambeeyey intaba waa suurtagal wowda markaad isticmaasho laakiin markaad tidhahdo jaaa muxammadun jaaa zaydun uma muxamadun markaad tidhahdo suurtagal ma aha inuu maxamed imaashaha ku dambeeye mooyaan weliba uu muddo ka dambeeyey mayna wada soconin maxamedna ma horeynin ee waa laga horreeyo zayd baa imaanshaha ku horreeyey maxamedna imaanshihiisu ta zayd way ka dambeysayo maynan macnaha markiiba muusan ka daba imaanin w mana saas marka saas daraaddeed baa wowda aan la isticmaalayn lakin fa la isticmaalaya waxaa la isticmaalaya sumadaa la isticmaalaya baabu maa jaa wixii yimid buu baab u yahay fii man ruux dhexdii kusoo arooray ruuxaasoo lam yaqnac aan ku qancin bilxalfi biayr billaah ilaahay oo lagu dhaarto ruuxii aan ku qancin macnaha ilaahay oo lagu dhaarto subxaana watacaala ruuxay qancin weyda oo u baahda inuu makhluuqaadka ilaahay ku dhaarto yani waxoogaa wuxuu ka yara hunguri baxsan yahay dhaarta ilaahi subxaana watacaala lagu dhaarto waa ku fillaan la adag ilaa uu makhluuqa ilaahi subxaana watacaala aado saasoo kale way inta badan dadku hadda masala waxay sameeyaan ninku ruux hadduu dhaarto oo ilaahay ku dhaarto subxaana watacaala oo uu dhaar maro waxaa kala weyn inuu ku dhaarto haweenaydiisa furitaankeeda saasaa kala weyn dadweynaha xataa taasaa kala weyn hadduu yidhaahdo ninku haweenidiisa masala waxaw isagoo dilaya ama ilmakiisa dilaya wallaahi inaan layga qabanayn hadduu yidhaahdo waa laga qaban ama dhaartiisu ha ku dambaabo amiisu ku dambaabi laakiin hadduu yidhahdo saddexdii waxay iga tahay inaan layga qabanayn ma laga qabanay laga qaban maayo sooma waa loo dayn saas way macanaa ha ka noolaaday marka yacni dhalaaqa oo lagu dhaarto ayaa wuxuu kala wen yahay ilaahay oo lagu dhaarto subxaana wa tacala saas marka waa halis waaye ma ilaahay baa laga hunguri baxsan yahay iyo kudhaarshadiis subxana watacala isagaa ka weyn wax walba hadduu ruuxu wax qiimeynahayo oo qiimeyn uu cid qiimeynahayo wax ku qabanayana ilahay qiimeyntiisa iyo weyneyntiisa ayaa mudan in wax lagu qabto wey macna marka cidda ku qanci weyday ilaahay inuu ku dhaarto dhaarta ilaahay lagu lagu dhaarto ciddii ku qanci weyday oo waxyaalo kale in lagu loogu sii adkeeyo u baahan ciddaasaa laga hadlaya macna baabu maa jaa wixii yimid baabu yahay fii ruux cid dhexdii kusoo aroortay ciddaasoo lam yaqanca aan ku qancin bilxalifi billaah ilaahay oo lagu dhaarto macnaa ku qanci weyda waxaa kaloo soo gudagelay waa lagu dhaartay waa lagu dhaartay ilaahay baa lagugu dhaartay markaasaa tii kuma qanacsiini kuma qanacsaniye yani iigu dhaaro wax kale ii xelo fur saas walaalami waa ishaysataan markaasuu ku yidhi warniyahow wallaahi inaanan waxaas iyo waxaas aan isku hayno inaanan arag maqalna markaasaad tihi kaa dhegeysan mahay yani xiriftii xilifka waad ku qancinadaa marka ilaahay baaba ku qancin laha dhaartii ilahi subxana watacala waa ku qancin laha wax kalaad usii baahan taha macna saas can ibni cumar waxaa laga warinaya cabdullahi ibni cumar ana rasuula lahi sal ly slam rasuulku qaala inuu yihi laa taxrifuu ha dhaaranina biaabaa'ikum awoowyadii ha ku dhaaranina aabayaashiin iyo awooyadiin ha ku dhaaranina man xulifa ciddii loo dhaarto lahu isagana billaahi ilaahay ciddii loogu dhaartana falyusadiq ha rumayso ninkii ilaahay loogu dhaartowna ka rumayso ruuxa kuu dhaartay waman xulifa lahu ninkii loo dhaarto billaahi ilaahay loogu dhaartowna loogu dhaartana falyarda ha qanaco raalli ha ku noqdo maadaama ilahayba loogu dhaarto madax meel ka sarreeyo la salaaxdo la kaatuma jirto marka ilahay baa in ugu dhaartay maca hadhayba waman lam yarda ciddaan ku raallan noqonina falaysa min allaahi fii shay yacni xagga ilahay waxba kagama sugna wuxuu ka haysto xagga ilaahay ma jirto ilaahay beri buu ka yahay baa laga wadaa macna rawah waxaa wariye xadiidkaas ibnu maaja baa wariyey bisanadin xasanin buu ku wariyey waa saxiix wey xadiidku xadiidku waa xadiid saxiix marka wuxuu diidan yahay ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaarto addoommadiisa ka mida waxaa laga soo qaaday addoommada aabbayaashiin iyo awowyadiin waataan aabbahay waayaa iyo waataa macnaha waxa wey reerka nagu saa noqdaa iyo waataan baaba'naa iyo waataan ka noqonaa iyo waxaasoo dhan baa la diidan yahay awowgaa iyo aabbaha iyo male hawsha ilahay baa iskale subxaana wa marka ha ku dhaaranina awowyadiin iyo aabbayaashin jaahiligi carabta waxay ahaan jireen awowyadooda ku dhaaran jireen waa sida soomaalida hadda soomaalida siday hadda tahay yani tabtaasay taqriiban ugu dhaaran jireen markaasaa nebigu wuxuu yihi salawatullahi waslamu caleyh joojiye ha ku dhaaranina awowyadiin iyo aabayaashin macna taasi waa midta labaad waxaa la yidhi ninkii loo dhaarto oo ilaahay loogu dhaarto rumayso rumayso macnaa waxa weeye ha beeninin marba hadduu ruuxu kuu dhaartay waa inaad rumaysato oo warka aada ku qanacdo ninkii loo dhaartowna yacni ha raalli noqdo oo ruuxii u dhaartay ha ka raalli noqdo raalli noqoshadaasi waxaa laga wadaa haddii intaad shay isku haysataan maxkamad sharciga isula tagtaan oo ay noqoto war markhaati keen ninkii muddaciga ahayo oo markhaatigii waayo adigaa muddaciya markhaatigii weyde ruuxii aada haysatay baan la dhaarin hadduu marka dhaarto horta qanaaco sharciga waa inaad qaado waa inaad arrintii meeshaa kaga hadhoo dabagal damba adag ku samayn maxaa yeele xugum sharciga meeshaa la guddoomiyey daystaasi waa mid midda labaadna waxa weeye ruux baa masalan yaad haysataa inuu uu ku cudur daaranaya waad eedeynaysaa inuu ku cudurdaartuu rabaa cudurdaarkii baad ka dhegeysan weysa markaasuu kuu dhaartay walaalkaagaa kuu cudurdaartay ee kuu dhaartay haddana dhaarta kuugu adkeeyey waa inaad ka rumayso oo qalbigaagu qanco saas wey macna lagama wado marka masalan arrimaha laysku haysto oo kaleeto boqol kiiba boqol qalbigaagu waa inuu raalli noqdo lagama wado khaasatan ruuxa haddaad ku tuhmaysa inuu khaa'i yahay oo uusan caadil ahayn oo wax soo marinayo xoolahaagiina uu dhaar ku goosto xaqdarre inuu kaaga qaatayna aada aragto haddana qalbigaaga ka saar oo raalli noqo suurtagal maa suurtagal maaha laakiin waxaa laga wadaa taasoo kale qalbigaagu hadduusan raalli noqonin xataa xukunka waa inaad hogaansato xukunka waa u hogaansato maxaa yeelay nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh ninkii la odhan jiray yani xuwayisa iyo muxayisa ninkii la odhan jiray labadii nin laba ninoo walaalay ahayn iyagoo marka socdaal ku jiro socotaa yaa mid ka mida la dilay mid ka mida waxaa la arkay yahuud qoysas yahuuda meel deganaa ah. dhexdooda isagoo yaaloo meydaa ah la arkay oo dhiiggiisa ku galgalanaya markaasaa wax dilay la waayey qolyihiina way inkireen yahuudaha wiilkii ay walaalaha ahaayeen ninkii walaalaha ahaayeen baa marka nabiga u yimi salawatullahi wasalaamu calayhi isagoo doonaya in yahuud lala xaaloo dhiiggii ninka lagala ha markaasa nabigu salawatulli wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi ama dhaarka oo dhiiggiinni mutaysta yacni haddaad dhaarataan inay yahuudi dhiiggaa qabto konta dhaaroodbay marayaan qasaabada wax la yidhahdo dhiiggii ayaad mudanaysaanoo magtii baa laydin siini haddaad idinku dhaar diidaan yahuud baa idin dhaaran buu nabigu salawatulli waslamu caleyh markaasay yidhahdeen nebigo waxaanaad hubiseen ugu dhaaranaysa dayib yahuud baa marka idin dhaaran hadday idin dhaaratana dhiig ma helin waxba qaadan maysaa markaasaa waxay yidhahdeen nebiyow yahuudi waa niman khaa'iniin ah waa niman ilaahay xarig ilaahay gooyey waana tuug sidaa daraaddeed yacni ka ka dhowrsan maayaan inay xaqa naga dhaar been ah ku goostaan niman ka dhowrsanaya maa dhaar الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت وباب يهي وراهضة أه وحو إلهي دونه أذقنا أدونته waxaad adigii ilaah doontaan odhaahdaas ayuu macnaha baab u yahay saxbaa mise waa khalad maxaa ku soo arooray oo adila iyo nusuus ah marka baabkii aan soo marnay unbuu taqriiban isku dhow yihiin axaadiisaan kusoo marnay waa shirkigii yaraa baan weli ku dhex jirnaayoo aan islaamka lagaga baxaynin laakiin dembiyada waaweyn ka mid ahaa can qutaylata qutaylo waxaa laga wariyey ana yahuudiya nin yahuudi ah ata nabiya sal ly waslam inuu nebiga u yimid faqaala wuxuu yihi ninkii yahuudiga ahaa inakum idinku muslimiintiiow tushrikuuna ilaahay baad wax la wadaajisaan shirki baad gashaan mana ku galaawey waad taquuluuna waxaad dhahdaan maa shaaa allaahu washita wuxuu ilaahay dooro wix ilaahay uu dooro adiguna aad doonto saasa dhahdaan wa taquuluuna waxaa kaloo dahdaan walkacbati kacbadii baan ku dhaartay faamarahum nabiyu sal lay slm nebigu wuxuu amray saxaabadu wuxuu amray idaa araaduu markay damcaan an yaquuluu inay yidhaahdaan oo ay dhaartaan inay dhaartaan markay damcaan wuxuu amray inay yidhaahdaan warabbi alkacba wa an yaquuluu inay yidhaahdaan maa shaaa allaahu uma shita saas nabig amr sal alay slam rawaahu nasaa-iyu imaam nasaa baa xadiidka wariyey wasaxaxahu sidoo kale waxaa saxiix yeelay alimaam xaakim dahabi baa uu ku waafaqay iyo sheekh naasir idiin albani xadiidku marka waa xadiid saxiix xadiidku wuxuu inoo sheegayaa in nin yahuudi ah uu nabiga u yimi sal ly wasalam markaasaa wuxuu ku yidhi shirki baad gashaan haddaad tihiin saxaabadii nabiga sal lay wasalam oo shirki aad gashaan waxa weeye yani ilaahay wuxuu uu lahaan jiray ilaahay addoommadiisaad wax wadaajisaan waay ilaahay addoommadiisaad wax wadaajisaan markaasaa la weydiiyey seen shirki u sameynaa way macana waaba ummatu tawxiid oo ilaahi subxaana watacaala uu towxiidka istaajintiisa iyo shaqayntiisa iyo ummaddii usoo baxday wey seebaa marka shirka ugu jirnaa oon shirka u gallaan wuxuu yihi waa laba arrimood buu marka dhigay shirkiga ay galaan ta koobaad waxa weeye hadalka ah maa shaa allaahu washita wuxuu ilaahay doono adiguna aada doonto yani haddaad adigu haddii alla doono alla yidhaahdo adiguna aada tidhaahdo wy macna sidaas wey oo laysku qabto taasi waa mid oo la adeegsado sidaynu soo marnay darsigeenni ugu dambeeyey waaw la adeegsado oo laysugu xidho xukumka laga hadlayo la doonayo in ilaahayna subxaana watacaala lagu sheego addoommadana lagu sheego in waw lagu wadaajiyo waw laysugu wax macna xarafkaas ka labaadi waxa weeye waxaad tidhaahdaan markaad dhaaranaysaan kacbadaad ku dhaarataan walkacbati baan ku dhaartay baad dhahdaan kacbaduna dee waa makhluuq makhluuq ku dhaariirshadiisuna waa shirki nabigu sal lla alay wasalam marka uu saxaabadu wuxuu amray inay hadalkaa bedelaan oo ay ku bedelaan kacbadii ku dhaaran jireen inay rabbi ka hormariyaano oo wa rabbi lkacbati inay dhahaan oo markaa ilaahay baa lagu dhaaranaya kacbadii laguma dhaaranayo macnaha hadalkii ahaa maa shaa allaahu washitana in ay meeshii wowda ay suma geliyaan oo yidhaahdaan maa shaa allaahu summa shi'ta saa inay dhahaan macnaha waa inagii soo marna shalaan soo sheegnay uma iyo wowda labadooduba waxay ka mid yihiin xuruufta la yidhaahdo xuruuf alcadfiga ee hadalka xidhiidhisa ayay ka mid yihiin xuruuftu marka way kala macno gedisan yihiin waawdu waxay kutusaysaa baynu nid yaan soo sheegnay in labada shay ay isku xidhayso inay ama xukumka ku sinaan karaan xukumka inay ku sinaan karaan inay ku kala horeyn karaan ka dambe inuu ku horeyn karo ka hore inuu ku horeyn karo inay ku sinaan karaan intaba way kutus intaba waa loo isticmaala haddaan qariino la helin summadu laakiin way ka gedisanto waxaan idhi waxay ku kutusaysaa xukumka ay labadan ay isku xidhayso xukumka ka dhaxeeyay wadaajinayso inaysan ku sinayn labadooda ka hore ayaa ku horeeya kan dambana ay dambeysiinaysana aada buu uga dambeeya macnaha aada buu uga dambeeya marka addoon alla subxaana watacaala iyo addoonkiisa in aada loo kala dambaysiiye wey addoommaduna mashiica iyo doonitaan waa leeyihiin iraadana waa leeyihin laakiin iyo mashiicadoodu midda ilaahay lama sinna midda ilaahayna lama garab dhihi karo lamana dhihi karo addoommadu mashiicaba ma laho way qasban yihiin laakiin mashiica waa leeyihiin ta ilahay bay sitoo dabadha alla way macana ta ilaahay bay raacsan tahayo hadduusan alla doonin subxana wa tacala tooda waxba ka socon maayo marka hore waa inuu ilaahay doono subxaana wa marka kadib baa iraadadoodu wax qabanaysaa macnaha xadiidka waxyaalaha laga qaadanayo marka waxaa ka mid a masaaishii shalay noo soo marnay iyaga dhaarta iyo yani ilaahay rasuulkan kugu dhaariyey iyo ilaahay macna wax weye maaragtay hebel iyo waxyaalahaas la israacinayo yaa la diidan yahay macnaha oo ilahay keliya in lagu dhaarto oo ilaahay gooni laga dhigo oo addoomadiisa aan haba yaraatee lagu dabalarin taasuu ka hadlaya xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa oo xadiidku faa-iideynayaa xaqa sidiisaba meel alle meeshu ka yimaado waa la aqbali meel alle meeshu ka yimaado xaquba waa in la qaato ninkuu doonaya soo fulo cidda uu kasoo fulay la fiirin maayo laakiin shaygu xaqma yahay mise ma ahunba la fiirinaya maxaa yeele ninka shaygan ku hadlay waa nin yahuudi ah yahuudna waa la ogyahay cadaawadda islaamku haysta iyo diinihii ilaahay subxaana watacaala meesha ka joogaan haddana markuu arrintaas khaladkaa ay saxaabada qaar ka mida samaynayaan markay ka soo fushay ninkaa yahuudiga ah oo uu dhaliilay nebigu muusan dhihin warwarkiisa naga daaya kaas muxuu sheegi baaba iska yar yahuudi muxuu sheegi nabigu ma dhihin salawatullahi wasalaamu calayh hadalka ka soo fulay baa la miisaamay hadduu sax noqdayna waa in la qato bal iska badaaye yani waa kii ninkii la odhan jiray shaydaan u yimid abu hurayra radi allahu canhu isagoo nabigu sal alla lay wasalam raashiin lasoo ururiyey waardi uga dhigay raashinkaa waardiye buu ku yidhi markaasuu intuu iska soo dhigay ruux baahan oo miskiin ah yuu raashinkii wuxuu bilaabay in farqaha ku gurto waa shaydaan abu hureyre marka wuu qabtay wuu qabtay markaasuu yidhi maxaa tahay oo nebigan kuu geyn oo wuu baryoosamay marka abu hureyre markuu xubnadeeda iska tuuga caadi oo raashinka inuu xado doonayo niyo iska kaysidaa buui nin saaxib ciyaal aan ahay waan iska dhibaataysnahay dhib baa ii geeyey saa faraha iga qab ha ii geynin nebiga sal alay slam waayahay buuri waa iska sidaayay habeenkii labaad bu haddana sidii oo kale sameeyey wuu soo laabtay wuu soo gabaday wuu soo dhuuntay raashinkii faraq u gurtay haddana wuu qabtay wuu baryey haddana wuu iska sii daayey habeenkii saddexaad buu yihi walle inaan kusii daynin sa laba goor ninkaan sii daayo ma saddexaad soo laabtay sinaba kuusii dayn maayo waa nabiga kuu geeyey salawatullahi waslamu caleyh markaasuu yihi niyahow yaani waxna iga qaado iskana kay daa waxaan wax weyn oo fiican baan ku bari oon kuu sheegay waxoogaagaa intaad iga qaadato faraha iga qaad muxuu ahaa buuhi balsheeg maxaad maxaad mixiya waxaad i barayso wuxuu yihi markaad seexanayso aayatul kursiga ah shaydaan kuusoo dhowaan maayo ma shaydaan baaba sidii looga xidhan lahaa dadka baraya sidaa markuu yidhi oo abu hurayr uu intaa soo qaatay uu iska sidaayey marka nebigu u yimi salawatulli wasalaamu caleyh nebigu wuxuu ku yihi abu hureyrow saddexdaabay ninkii kugu soo noqonoqonayo ma garanayso markaasuu yidhi ma garanayo shaydaan buu ahaabuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh beenaalo wey asalkiisa been baa lagu yaqaanaa laakiin markii uu ku yidhi aayatul kursiga akrisa ah, markaad seexanayso run buu ku sheegay buu nabigu salawatullahi waslamu caleyh u fiirsa marka shaydaan waxaa kasoo fulay kulligii waa wada sharci hala wada tuura laba dhib shaydaan hadduu wax xaqa kasoo fulo marmar buu iskaga hadlayn gaarugudhacdayo oo macnaha uu dan ku gaadhaye xaqii yaan loo tuurin oon looga tegin shaydaan buu kasoo fulay saas way macnaha laana alxikmata daallat xikmad sidiisaba waa ruuxa muslimka baadidiisa meel alla meeshuu ka helaba waa inuu ka qaasiyo ninkii kasoo fushaba macna cadaaladii kutus cadaalad bay kutus can qutaybata waxaa kaloo laga qaadanaya cidda ciddu si kasta oo ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala qiimo iyo qaaya ugu leedahay hawlaha ilaahay ma faragelin karaan subxaana wa tacaala mau faragelin karo run si kasta ilahay agtiisa qiimaha ugu lahaado rasuulkiisa ha noqdo kacbada ha noqoto maya laguma dhaaran kara macna saas can qutaylata qutayle waxaa laga warinayaa ana yahuudiya nin yahuudiya ata nabiya sal lay waslam su-aal baa la isweydiiyaayo ayagii yahuudda ahaa shirki weyn bayba samaynayaan maxay tahay shirkiga yarkay saxaabada ku dhaliilayaan waxaa weye macnaha barodigu soomaalida waxaa tidhahdaa takarta saaran ma arko laakiin ka kale midda saaran buu arkaa marka yahuudi waa iska sidaas dhaliil uu saxaabada iska dhaliila iskaga jirta laakiin shirkiyaadkaay ku jiraan iyo xumaantay ku jiraan ma mooga oo way ogyihiin inay shirkiyaadka waxay ku jiraan macna laakiin uu kasbay isu dhegatiraya isu diidsiinaya anna yahuudiya nin yahuudiya ata nabiya sal ly sl nabiga u yimi faqaala wuxuu yihi inakum idinku tushrikuuna ilaahay baad addoommadiisa la sintaan wey macna oo seen ula sinnaa wey taquuluuna waxaad dhahdaan maa shaa allaahu waxaad doonto wuxuu ilaahay doono dhe maa shaa allahu wuxuu alla doono washita adiguna addoonto ayb wa taquuluuna waxaad tidhahdaan idinkuna walkacbati wa taquuluuna waxaa kaloo tidhahdaan walkacbati kacbadii baan ku dhaartay kacbadu waa ilaahi subxaana watacaala yani meelihiis iyo dhulalkiis meelaha ugu sharaf badan waayo haddana laguma dhaaran karayo wax ilaahay leeyahy lama siin karo si kastaa u sharaf badnaatee fa amarahum nabiyu sal lla alay waslam nebigu marka wuxuu amray saxaabada wuxuu amray idaa araaduu haddii ay damcaan an yaquuluu inay yidhaahdaan yacni idaa araaduu haddii ay damcaan inay dhaartaan way macna an yaquuluu inay yidhaahdaan wa rabbi alkacbati wa an yaquuluu inay yidhaahdaan markay damcaan hadalkan oo kalena inay yidhaahdaan maa shaaa allaahu wuxuu ilaahay doono uma markaa kadibna shi'taniyaho aada dabcadoo doonto macna rawahu nasaa-iyu baa yaa wariyey wasaxaxahu wuuna saxiix yeelay wa ay walahu waxaa u sugnaaday can ibni cabaasinna laga warinaya nasaa-i waxaa u sugnaaday waay can ibni cabaasinna laga warinayaa anna rajula nin qaala inuu yidhi linabiyi sal ly sl nabiga wuxuu ku yidhi maa shaa allahu washita waxa uu ilaahay doono adiguna aada doonto nebi allow yani haddaad adigu doonto hadduu ilaahay doono adma nebi oo aada doonto saasuu ku yidhi fa qaala wuxuu uhi nabigu sal lay slam ajacaltanii ma waxaad iga dhigtay niddan mid la siman lilaahi ilaahay miyaad iiga dhigtay niddan mid la siman ma ilaahay baad i garab dhigtay bal maa shaa allahu qul waxaad tidhahdaa maa shaa allah wuxuu ilaahay doono waxdahu keligii xaal saasuu nabigu uri sal lay aslam xadiidkaas isaguna waa xadiid saxiix xadiid cabdullahi bin cabaas waa xadiid saxiixa ah isagana macnaha hadalkii isaga ahaa ee saxaabada yahuudigu ku dhaliilahayay ayaa nin saxaabiyaaba nabiga u adeegsaday salawatullah wasalaamu caleyh maa shaa allahu wa shita saasuu ku yidhi nebigu sal alay waslam marka arrinta aada buu u diido wuxuu ka soo qaaday ilaahay subxaana wa tacaala in la garab dhigay saas macana ilaahay in la garab dhigay oo maa shaa allahu washita mashiicada iyo doonitaanka iyo iraadada in ilaahay lagula simay oo kaleetay taqriiban fahm noocaasi keeni kartaa wawdu saan soo sheegnayba marka rasuulku xaq buu leeyahay salawatullhi wasalaamu caleyh allana xaq buu leeyahy xaqa ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala ma aha in rasuulka la siiyo sal alay wasalam xaqa uu leeyahay rasuulkuna in la duudsiiye ma aha xaq leeyahay inta uu leeyahay in la siiyo wey ilahay siiye subxana wa tacaala laakiin meeshiisii in laga kor kor looga qaado taa weeye midda la diidayahy macna <clears throat> yani in la yidhahdo masalan magan alliyo magan rasuul oo kaleeto magan alliyo magan rasuul ama la yidhaahdo yaa allah iyo yaa maxamed oo kale adarkaysa masaajidda qaarkood dhanka midigta yaa allah baa ku qoran dhanka bidixna yaa maxamed baa ku qoran madaahibta iyo muuqaalada noocaasoo kale ee ilaahay iyo addoonkiisa isgarabdhig isgarab dhigaya ay ka muuqato kulligood waa in la baabiiyo in la zuuliyo waay taa marka la leeyahay maaha in nebiga salawatullhi wasalaamu calayhi meel lagaga dhacayo maaha in meel lagaga dhacayo maaha bal isaga yani tarbiyadiisii iyo dardaarankiisii iyo diintuu ka tegey baa saasa macna inaan ilaahay subxaana watacaala marna la garab dhigin rasuulkiisa salawatullahi wasalaamu caleyh garab dhigiddaan ka hadlaynana maaha inaad ictiqaadiso in ilaahay rasuulkiisu siman yihiin taas xataa gaalada kama suuroobin gaaladu weligeed xataa maydhan ilaahay macnaa waxa weye aslaamtanadu waa simanta laakiin garab dhigiddu waxaa noqonaysaa wax ilaahay leeyahay subxaana watacaala oo gooni u ah haddaad rasuulka siiso salawatullahi wasalaamu caleyh ilahay baad garab dhigtay macna maxaa laysku haystaa saxaabaduna waxay kula tahay inay siman yihiin ilaahayna awood buuxda leeyahay nebiguna awood buuxda leeyahay laba mashiico ay kale leeyihiin saa daraaddeed inay uleeyihiin maa shaa allahu washita intaa waa ka fiqi badan yihiin waa ka cilmi badan yihin saxaabada nebigu salawatullah waslamu caleyh arrintu marka saas ma ahee yaani afka xataa afka xataa in uu ka muuqdo wax ku tusi kara ilaahay iyo rasuulkiisa inaad wuxuun ku sintay ood wadaajisay taasaa la diidan yaha macana ana rajula nin baa qaala nabiy sal ly sl nebigu wuxuu ku yidhi maa shaa allaahu wuxuu ilaahay doono washi'ta adiguna aada doonto nebigu hadduu sinaan uu rumaysan yaho ilaahay mashiicadiisiiyata rasuulku inay siman yihiin taasi waaba gaalnimadii weyneyd wey macna qaala wuxu uhi nabigu sal lay slam ajacaltanii ma waxaad iga yeeshay niddan su-aasha waa inkaar wey waa diido ajacaltanii ma waxaad iga yeeshay lilaahi ilaahay miyaad iga dhigtay niddan mid la siman bal waxaa iska daayo ka baxay qul waxaad tidhahdaa maa shaa allahu waxdah ilaahay keligii wuxuu doono dheh mashiicadayda iyo mashiica addoon oo kaleo dhan ta ilaahay bay raacsan tahay ilahay bese ku gaabsamay macna oo sooma bannaanayn maa shaaa allahu humma shita muxuu odhan waay rasuulow rasuul yani ilaahay wuxuu doono marka kadibna adugu aad doonto way bannaan tahayo waa naga xadiiska hadda kusoo marnay laakiin nabigu sal ly slam wuxuu xididada u siibayaa waxoogaagii ninkan saxaabiga ku laabnaa dadka markaa la doonayso wax ay aqoon jireen oo caado u ahaan jiray inaad ka goyso inta la sii qaadaa waxaa la geeyaa dhanka kale dhanka kale waa la fogeeyaa si wixii xididada uula baxo u baaboo macna laakiin haddaad ka agdhadhaweyso haddee waxa wey man xaama xawla alximaa yuushiku an yardaca fiih ninkii seeraha ku wareegeysa uu ku dhici sooma saa daraaddeed nebigu sadu daraaci waayo waa ka fogeynaya salawatullah waslamu caleyh aada uga durkinaya walibnu maaja ibnu maajata ibnu maaja waxaa u sugnaaday cani tufayl buu ka warinaya akhi caaishata caaisha walaalkeed ahaa liummiha xagga hooye kale walaal ahaa caaisha ayay xagga hooye ka walaal ahaayeen tufaylkaas tufayl ibnu sakhbara ayaa la yidhahdaa qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay waxaan ku riyooday dhe kaannii sidii anigoo ataytu u imid calaa nafarin koox oo minal yahuudi yahuudda ka mid a ah. yani waxaan ku riyooday anoo koox yahuud ah isu soo dultaagay oo kale qultu markaasaa waxaan ku idhi innakum idinku la antum idinku ayaa alqowmu rag ah dad waa idinka lowlaa annakum haddii lala-yahay idinku taquuluuna inaad leedihiin cusayru bnullaah cusayr waa wiilkii ilaah sidaa haddii aydaan dhihi lahaynoo arrinkaa laydinka waayi lahaa alalaha dad idinkanbayba ahaan lahaayeenba qaaluu waxay yidhaahdeen iyaguna jawaab bay bixiyeen yahuudi wa inakum idinkuna la antum idinkaa alqowmu dad waa idinka lowlaa annakum haddii lala yahay inaad taquuluuna leedihiin maa shaaa allahu wa shaaa muxamadun wuxuu ilaahay doono muxamedna uu doono hadalkaa haddii uu idinka madhnaan lahaa oo laydinka waayi lahaa dadnima idinkay idinku ilaan lahayd bay macna ayib uma marartu markaasaa waxaan soo maray buu ihi tufayl binafarin koox baan soo maray oo min annasaara kristan nasaara ah fa qultu markaasaa waxaa idhi innakum idinku la antum idinka alqowmu rag ah lowlaa annakum haddii lala yahay idinku taquuluuna inaad leedihiin almasiixu bnu llah masiix waa wiilkii ilaah hadalkaa iyo mabda'a haddii aydaan